iyo maxaa sunan ah kolley waxaynnu isku dayanay xalay intii aynu maarata dulmaraynay inaynu kala cayinno oo wixii waajib ahna aynu tilmaanno daliilkiisana aynu ishaarno wixii sunno ahna sidaasoo kale aynu tilmaano wuxuu ihi furuud lwuduu'i weysada furuudeedu ama arkaanteedu inteeda waajibka ah ee la-aanteed weysadu aanay asaxayni sittatu lix weyn anniyatu niyadii weeyaan ta koobaad waynu soo aragnay qaabkii loo niyoonayey iyo daliilkeediiba wa tajibu cinda gasli lwajhi masaladaasuu markaa halkan inoo soo kordhiyey waxay waajibaysaa marka wejiga la maydhayo niyadu waxay yidhahdaan culamadu waxa weeyaan iraadatu ficli shayi muqtarinan bificlihi waa inaad rabto doonto shaygii inaad samayso adigoo rabitaankii iyo isla xidhiidhinaya falkii iyo fulintii haddiise rabitaan keliya go-aan un ay kaa noqoto dee taa niyo lama yidhaha go-aan baa la yidhaha casmi baa la yidhahdaa bay yidhahda iraadaة الشhay iraadة jaaziba غayra muqtarinaة bاlficli tusamaa cazman bay yidhaahda go-aan baa la yidhaahdaa waxa aad maaragtay aanad markaa toosu fulinaynin ee aad laakiin dee go-aansato wakti dambe aad fulinayso waa go-aan baa la yidhaahdaa laakiin waa cazmi laakiin ma aha bay yidhaahdeen niyo waa inaad wixii go adigoo isla markiiba fulintiina raacinaya markaasaa niyo la odhanayaabay yidhaahdeen haddaba niyadii waa inay weji wejiga mayrigiisii ay raacdo waa tii waajibka ahayd laakiin dee niyadii sunnaha ahayd way kasii horeynaysaa markaad gacmihii maydhayso saddexdii gooree sunnaha ahaa baad soo niyoonaysaa niyadaasi markaa niyo sunaa bay noqonaysaa oo ficilkan sunaha gelaysa luqluqashada iyo istinshaaqii ama sandaarsigina waa saas oo kaleo de niyadaa hore ee gacmaha aad u soo niyootay bay raacayaan niyadii waajibka ahayd ee weysadu la-aanteed aanay asaxayni waa markaa aada wejiga maydhayso niyada aad niyeysan tahay in aada weysaysato wa gaslulwajhi waxa kale oo faral ah oo ruknigii labaad ama faralkii labaad uu yahay wejigii in la maydho isagana xadkiisii iyo daliilkiisiiba waynu soo aragna wagaslu lyadayni ila lmirfaqayni nusakda qaarna maca almirfaqayn baa qoran in labadii gacmood la maydho ilaa iyo xusullada oo maca xusullada la maydhayo oo xusulladiina waa la maydhaya iyadana aayaddii baa sheegtay wa masxu lqaliili min alra'si in la masaxo madaxii in yaroo kamid ah waxaynu xalay tilmaanay masxu ra'si waa rukni aayaddana ku jira aimada shaaficiyadu markaa waxay leeyihiin in madax oo dhan la wada masaxo waajibku ma aha waajibku waa in qayb uun la masaxo oo dee sideedaba madaxiisuu masaxay waxaa la yidhaahdaa hadduu qayb ka mida masaxo haddaad ilmaha yar madaxa saa ugu salaaxdo madaxaan u salaaxay baad odhanaysa madaxaan u salaaxay baad leedahay dee madaxiisii oo dhanna gacanta maad wada marinin ee magacani sidiisaba halkaa uu ku dhacaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wamsaxuu biru'uusikum ba'da ku jirta ficilkan masaxa sidiisu mutacadi u yahay uu mafcuul u qaataa oo masaxtu shaya baad odhanaysaa masaxtu ljidaara gidaarkii baan masaxay waxay yidhahdeen marka shayga la wada masaxo ba'da lama geliyo oo masaxtu ljidaara baad odhanaysaa gidaarkii waan wada masaxay laakiin haddii aad masaxtu biljidaar iyo masaxtu bikadaa tiraahdi waa marka qeyb kamida aad masaxda bay yidhaahda waxay tusaale ugu soo qaateen haddaad shayga qaado akhadtu ashay'a baad odhanaysaa shaygii waan qaaday haddaad qabatana akhadtu bihi akhada biarafi thawbihi akhada biarafi thawbihi maradiisuu cirifka qabtay weeyaan oo haddii la odhan lahaa un akhada sawbahu maradiibuu qaatay bay noqon lahayd oo waa gebigeediiba akhada sawbahu maradiisiibuu qaatay weeyaan akhada bisawbihiina waa maraduu qabtay markaa markay bacdi tahay bay yidhaahdeen ayaa ba'dan la geliyaayoo ba'daasi lafteedu tabciidkaa way faa'iideyneysaa culamada shaaficiyada qaarkood baa uxujaystay laakiin shaafici bay qaarkood u nisbeeyaan shaafici isaga kutubtiisa taa lagama heli waxaa kaloo halkan xujaysteenoo inuu markaa bacdigu uu ku filan yahay uxujaysteen nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muqiro sidii kus ku sugnayd wuxuu masaxay binaasiyatihi wa cala alcimaam rasuulku intuu intii fooda masaxay ayuu cumaamadii intii kale oo ku dhamaystiray waxay yidhahdeen masaxaaddaa nebigu uu qeyb kamida masaxa madaxa sideeda u inta kalena oo cumaamadda ku kamilayo baaba waxay faa'iideynaysaa madaxa qeyb kamida iyo gebi ahaantiisu inay kala duwan yihiin dee waxay ku kala duwanaan karaanna waa in midna uu waajib noqdo midna uu markaa sunno marka kii sunnaha ahaa cumaamadii baa naa'ib ka noqonaysa bay yidhaahdeen kii laakiin waajibka ah dee waa kaa nebigu foodii masaxay masaxa binaasiyatihi wa cala alcimaamati walkufay akhrajahu muslim marka foodaa uu masaxay haddana madaxii uu ku kamilay waxay tusinaysaa in inta waajibkii ay qeyb un tahay wa gaslu rijlayni ila alkacbayn nusada qaarna maca alkacbayn waa isku macno in labadii lugood la maydho maca kuraamaha oo labadii kuraamoodna dee waa la maydhayaa mayrigii waa la gelinaya laga reebi maayo iyagana aayadii baa sheegtay wa arjulakum qiraaada nabiga ah wa arjulakum ila lkacbayn ama qiraaada jarka akriyaysa wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum ee jarka ah culamada qaarkood waxay idhahdeen waxaa lagu tawjiihinayaa in lagu jaray cala almujaawara waxay la jaar tahay biru'uusikum majruura macna ahaan wa arjulikum waa mansuub oo xagga horey ku cadfan tahay wa aydiyakum bay ku cadfan wa arjulakum iyaduna wey laakiin maadaama wamsaxu biru'uusikum ay ka horeyso oo ru'uustiina ay jaran tahay baa iyadana la raaciyo aljaru bilmujaawara baa la yidhaahda in la jaarnimo shaygu shaygu la jaar noqday xarakadiisii oo la siiyo lala jaro carabigana way ku jirtaa juxu dabbin kharibin ayay sheegaan kharibin waa la jeray iyadoo dabbiga la raacinayo xaqiiq ahaanna wuxuu nacti u yahay juxri qur-aankana dee waabay ku soo aroortaa mararka qaarkoodo cadaaba yawmin aliim baad arkaysaa cadaaba yawmin aliimin oo aliimintani de waxay nacti u tahay cadaabta cadaabta dee xanuunkalo haddana waa la jerayo yowmkan ka horeeya ee mudaafidayga jaran ayaa aliimtiina la raaciyey isagoo asal ahaan cadaabta markaa dee nacti u ahaayo cadaaba yawmin aliiman uu noqon lahaa wtartiibu kamaa dakarnaa waxaa kaloo isaguna ru rukniya oo faral ah in waysadii loo tartiibiyo qaabka aynu usoo sheegay oo arkaantii sidaa loo kala horreysiiyo wejigii lagu bilaabo gacmihiina lagu xijisiiyo madaxiina lagu xijisiiyo lugihiina loo dambaysiiyo iyaduna waajib weeye oo inay waajib tahay waxaa laga qaatay xadiid nasaa-i uu warinayo min xadiidi jaabir radia allahu tacaala canhu in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi ibda-uu bimaa badaa allahu bih isagoo sacyiga ka hadlaya wixii ilaahay ku bilaabay ku bilaaba nasaa-i baa weriyey de aayadduna faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila lmaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila lkacbayn saasay u tartiibisay sidii ay markaa u tartiibisay in ay u tarti loo tartiibiyo ayaa markaa amarkiina uu ku dhacayaayo waajibaysa laakiin xadiiska maqaal baa ku jira qaabkaasi uu nasaa oo saxiixu muslimka iyobuu ugu jiraa isagoo aan amar ahayn ee abda-u bimaa badaa allaahu bihi waxaan ku bilaabayaa uu nabigu leeya sacyiga wixii ilaahay uu horreysiiyey taasina wujuub ma keensanayso waxaa kaloo xujaystaan culamadu aayaddu waxa ay samaysay wejigiibaa la sheegay gacmihiibaa la sheegay madaxiioo la masaxayaa la sheegay oo la maydhayaa xagga dambe la geliyay waxay yidhahdeen adkhala mamsuuxan bayna almaqsuulaat waxyaalihii la maydhayey baa kii la masaxayey lasoo dhexgeliyey waxasaa loo sameeyey bay yidhahdeen litanbiihi cala tartiib ila haddii kale waxay ahayd intan maqsuulaadkee la maydhaya in la israaciyo faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila waarjulakum ila lkacbayni wamsaxuu biru'uusikum horta inta la maydhaya la israacin lahaayo horta wejigana maydha gacmahana maydha lugahana maydha intaasi waa wada maydha madaxana masaxa laakiin sidaa lama odhan wejigiiyo gacmaha maydha ila lmaraafiq madaxana masaxa iyo lugaha iyo lugahadani halkii horey la haysataa waxaad maydhaa wejiga iyo gacmaha madaxana masaxa iyo lugaha iyo lugahadani xagga horeay ku xidhanta oo waa maydhada marka waxaa sidan tartiibtii waxaa san oo mamsuuxii loo soo dhexgeliyey si markaa laynoogu baraarujiye bay yidhaahdeen tartiibtu inay waajib tahay sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisiina waxaa laga hayaa uun isagoo si tartiib la weysaystay lama hayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tartiibtaa weysada khilaafay marnaba markaa de in la khilaafa waxay noqonaysaa wayse aantii nabiga alayhi salaatu wasalaam ahaynba kamaa dakarnaahu saan usoo sheegnay markaa wixii arkaan ah waajibaadka amaa sunayaasha sunayaasha tartiibtoodu iyada lafteedu waxaa la yidhi waa mustaxaq waa tartiibun mustaxaqun laakiin waa lixusuuli الsuniya in sunanimadii ay ku xasiisho tartiibtii u ubahanta adoon gacmihii meelina haddaad iska luqluqato inaad luqluqashadii iyo ka bilowdo san sandaarsigii ood haddana gacmihii ku soo celiso waxay leeyihiin gacmihii waxba kama jiraan ka hore mar haddaad dhaaftay ka tagtay kolka oo way markaa saasay markaa ku dhaceen walow ay hadal geliyaano qaarkood ay yidhahdaan mataa dambe unbaa ansaxaysa oo maaragtay mar haddaad dib gacmihii ugu dib ugu noqotay gacmihiibaa ku asaxaya luqluqashadiina may asixina waad ku celinaysa taana culimmada qaar ayaa cibaaraadkooda laga fahmay wa adaafa ilayhi fi lqadiimi tataabuca wa adaafa wuxuu ku daray ilayhi yani ila lmadkuuri waxaa la soo sheegay oo lixda rukuna wuxuu ku daray fi lqadiimi qowlkiisii qadiimka ahaa shaafici atataabuca wa waysadu ay israacraacayso xidhiidhinta fa jacalahu tataabucan wuxuu ka dhigay saabican mid toddobaad nusakta qaar sabcatan baa yani fajacala madkuura sabcatan waa arkaantii fajacalahu saabican markaa tataabucii mid toddobaad buu ka dhigay waysada in la israacraaciyo oo aan wakti loo dhexaysiin iyadu ma faralbaa mise waa sunni kitaabka umka aynu hayne ee shaafici iyo mukhtasarka musaniba waxa ku qoran inuu shaafici jeclaysanayo tataabuca in weysada la kala dhaadheereeyo wakti loo dhexaysiiyaana ay tahay mid laga fiican yahay laakiin aanay khasab ahayn hadduu muddo u dhexaysiiyo inuu weysadii dib ugu soo celiyo haddaanu weyse jabin ee halkii uu marayey ayuunbuu kasii qaadi karay qadiimku wuu waajibiyey qadiimku wuu waajibiyey oo wuxuu yihi mayna muwaalaadkuna waa waa rukni waaba faral waa shardi labada waad odhan karta qaarkood tartiibta iyo iyo iyo muwaalaadkaba shuruud bay ka dhigaan waayo dee ficil la samaynaya maahe waa sifo la doonaya in weysadii ay ku sifaysnaato oo maaragtay laga helo laakin iyado dee xubin gaaro la maydhaya maaha o tartiib la ydhaahdo marka waxaa loo daliishaday xadiid khaalid ibni macdaan can bacdi aswaaji nabiyi sal slam wa bacdi asxaabi nabiy labadaba waa loo wariyey ana nabiya sala la alay slam ra'aa rajula yusallii wa fii qadamihi lumcatun qadru dirhami lam yusibha almaa faamarahu an yuciida alwuduu'a wasalaa fii bacd alfaad faamarahu an yuciida alwuduu khaalid ibni macdaan oo taabiciya baa wuxuu ka warinayaa saxaabadii nabiga qaar kamida ama aswaajtii nabiga qaar kamida in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay nin tukanaya oo lugtiisa ay ku taal wax shilin leeg ama dirham leeg iska dee shilinkaa maarata naqaanay oo kale oo aanay biyihii gaadhin detan nabigu wuxuu ku yihi war noqo oo ku soo celi weysadii iyo salaadaba marka weysadiiba kusoo celi baa layihi lama odhan inuu nugtii soo maydho halkaasaa markaa qadiimka iyo ciddii la madhabi ay ka daliishanayaan jadiidku isagu wuxuu leeyahay dee aayaddu may sheegin muwaalaad wejiga maydha gacmahana maydha madaxana masaxa lugahana maydha dedejiyo israacraaciya lama odhanin dabcan waxaa markaa aynu halkan baraarujinaynaa dee inaad muddo yar u yar dhexaysiisood wax ku yar mashquusho laguuma diidayo ee muwaalaadka cidina waajibinaysa cidina waa sunno ay leedahay waa in aanad labadii xubinee isku xigay udhaxaysiin wakti uu xubinkii hore qalali karo markaad wejigii maydho inaanad weysadii ka mashquulin ilaa inta wejigii engegay deetna wejigiioo engegay aanad gacmihii maydhin marka waxay dhahdeen aayaddii laguma sheegin axaadiidtana laguma sheegin in arrintaasi ay nagu waajib tahay xadiidkan khaalid ibni macdaanna qaarkood way daciifiyeenoo baqiyata bn lwaliid baa ku jira oo tadliis lagu yaqaanay markaa tadliiskiisii halkan miyaa laga aamiya mise lagama aamin ahaana hadal baa gelaya marka culamada qaarkood way daciifiyeen xadiidka haddii la ansixiyo lafteeda waxaa jira xadiid kaloo cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu laga wariyo oo saxiix muslimka ku sugan oo ansaxay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay nin tukanaya oo lugtiisa ay ku sugan tahay qadru dufri lam yusibhu lmaa wax cidi leeg oo aanay biyuhu gaadhin faqaala irjic faaxsin wuduu'ak waar orodo weysada soo hagaaji ayuu markaa nabigu ku yidhi anas ibni maalikna xadiidkaa waa laga wariye fi sunan marka kana inuu kaa suun yahay oo icaadadan raawigu uu ka cabiray maqsuudku yahay waysada soo hagaajiyo yani intan kaa dhiman soomay wuu ixtimaalaya waa arrin kale eh firkaax iqliidka had iyo jeer waxaynu baraarujinaynaa iqliidku wuxuu ka mid yahay kutubta xagga adilada ugu xooga badan cinaayada iyo ihtimaamka uu siiyo adilada masaa-isha iyo ka hadalkeeda waxaynu odhan karaynaa shuruuxda tanbiiha ama ka ugu horeeyuu noqonayaa xagga adilada ku dadaalkeeda ama safka hore ayuu ka gelay marka xadiidkan markuu keenay arrin aan isweydiinayayoo laakiin aanan shuraaxda xadiisku tilmaamaysa arkayn baan isaga ku arkay oo wuxuu leeyahay goormaa la kala garan karayaa meeshii biyuhu gaadheen iyo meeshaanay gaadhin intaani de meeshii qalalin hadday meeshii qalasho miyaa la kala garanayaa meel biyo gaadheen iyo meel aani biyo gaadhin de inta badan la kala garan maayo way isku ekaanaysaa markii meesha xubinka hadduu engego de ha toos uga muuqan mayso kala muuqan mayso laakiin inta weli biyihii raadkoodii uu sii jiro ayay kala muuqanaysaa halkeen biyuhu gaadhin iyo halkay gaadheen ninkana daba tukanayee nebigu uu arkay iyadoo markaa biyihii meel aanay gaadhin de meesha ka cad inaan weli weysadiisii qalalin kol haddaanay engeginna waxaa la ysla wada ogol yahay in waxa waajibki uu yahay un intaa inuu soo maydho ee aanu waajibku noqonaynba inuu dib u soo celiyo markaa xadiidka khaalid ibn macdaan xaggii hubuudkiisiina hadal baa ku jira xaggii dalaaladiisiina iyadana dee hadalkaa ayaa gelaya markaa jadiidku wuxuu leeyahay muwaalaadkii wax aan ku waajibinno ma hayno daliil aan ku waajibinna ma hayno sidaa daraaddeed waxay iska noqonaysaa sunni waxaana lahayaa hayaa saxiixa oo ibnu cumar ka asaxay ah radia allahu tacaala canhu intuu suuqa ku weysaystay ayaa janaaso loogu yeedhay deetana wuu soo cararay masaajidkii nabigu yimid alayhi salatu wasala isagoo suuqa ka yimid markuu masaajidkii yimid ayuu lugihii isagoo kuf buu xidhnaayo markaasuu lugihii masaxday isagoo masaajidkii jooga shaafici baa warinaya iyo keyrkiiba an maali an naafic an ibni cumar waa sanad min asax اasaniid ah marka cidina kuma inkirin bay weliba leeyihiin oo dadkii meesha joogay ibnu cumar la joogay cidina kumay inkirin markaa muwaalaadku iska sunan buu noqonayaa waajib ma noqonayo wa sunanuhu casharatun buu yihi sunayaashiisuna kolle aniga hadaa iila socota in nuada maktuudka qaarkood saasay u qoran tahay lakin cashrunna nusad maktuuda way ku qoran tahay taasaana eh, sii fiican labaduba waa iska caadi laakiin taasaa sii fiican oo dee sunadii waa muana atasmiyatu ta koowaad waa bismi illaahi raxmaan raxiim ti waynu soo arag wa gaslu lkafayni labada kaf in la maydho waysada ka maydho kadib inaad labadii kaf maydhaa maxay noqonaysaa dee waajib bay noqonaysaa ilaa iyo maraafiqdi ha odhanin labadan gacmood intan waanigii markii hore maydhay wejiga ka hore imika mar haddaan wejiga maydhay intan kaluun baan maydhaya hadduu sidaa yidhaahdo maxaa meesha ka baxaya ya maxaa la waaya tartiibtii waxay noqonaysaa gacantii qeyb kamida ah in wejigii laga horreysiiyey de tartiibtuna sidaa ma ahayna gacmuhu weji ka dambeeya markaa gacmahan aad w sii maydhay faralkaagama dhicin waa iska sunna wali weli gacmaha lamaba gaadhin dee wejigay ka dambeeya walistinshaaq walmadmadatu luqluqashadii walistinshaaqu sandaarsigii wamasxu jamiic ara'si madaxa dhammaantii in la masaxo wa masxu ludunayni labadii dhagood in la masaxo takhliilu lixyati lkasa garhkii cufnaa in biyaha gudaha loo geliyo wa takhliilu asaabici rijlayn labadii lugood in iyagana farahoodii la takhliiliyo oo faryarada la dhex mariyo walibtidaau bilyamiin in midigta lagu bilaabo marka gacmaha la maydhayo in gacanta midig la horreysiiyo lugaha marka la maydhayana in lugta midig la horreysiiyo waطahaaratu halaaan halaaan in loo tahaaro qaato saddex saddex oo saddex goor gacmihii la maydho saddex goor la la sanluqluqdo saddex goor la sandaarsado saddex goor wejigii la maydho gacmihii saas oo kale madaxii saddex jeer la masaxo wahaakada intaasina waa wada sunayaal markaa dee sunayaasha qayb kale oo halkii hore sifadii markuu aynu soo marin waxyaalo kale uu sheegay oo halkan aanu ku sheegin way ku jiraanoo waynu ishaarnay yadana xalay inay iyaguna sunnayaal yihiin waxaa kaloo inoo sheegi doonaa hal sunne oo halkan shaxda aynu ku sheegnay laakiin isagu uu dib marka qasliga la gaaro uu sheegi doona oo biyaha lagu weysaysanaya inaanay koomba ka yarayn ama mud mud inaanay ka yarayn biyaha uu qofku ku weysaysanaya ayaa iyaduna sunno ahoo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa intii uu ku weysaysan jiray sida xadiidkii anas ee saxiixeynka ku sugnayd ku jirta ku sugnaa ku jirta baab lmasxi cala alkhufeyn waxaynu halkan ka gelaynaa qeyb kale oo weysadii uun xidhiidh la leh oo ah labada khuf in la masaxo khufku waxa weeyaan wax lugta lagu xidho haragna laga sameeyo qaabgaarana loo sameeyo ilaa iminkana meelaha qaarkood laga helo waktigii nabiga aleyhi salaatu wasalaamna la xidhan jiray waxaana laga sameyn jiray harag sidaa aynu sheegnay waxaa markaa sida sheekhu inoo sheegi doono banaan markii la weysaysto haddii shuruudii la helay halkaad lugaha ka maydhi lahayd inaad masaxdo kofkaasi musanifku wuxuu yihi almasxu cala alkhufayni labada kuf in la masaxo axkaamteedii baa halkan lagaga warramaya marka waxaa halkan la tilmaami doonaa xukunka masixitaanka iyo muddada uu leeyahay iyo muddadaasi halkay ka bilaabanto iyo shuruudaha loo baahan yahay marka la masaxayo iyo qaabkii loo masaxayey iyo waxyaalaha buriya masixitaanka intaa ayuu sheekhu insha allahu tacaala halkan inoogu tilmaami doonaa iyo waxyaalo calaaqalla leh wuxuu ku bilaabay xukunkii wuxuu yihi yajuuzu lmasxu al alkhufayni fi lwudu waxa banaan yajuuzu lmasxu al alkhufayn waxa banaan in la masaxo labada kuf fi lwuduui waysada dhexdeeda kelmada yajuuzu macnay faa'iideyneysaa macnahay faa'iideyneysaa waxa weeye in arrinkaasi iska bannaan yahay laakiin aanu suno ahayn hadduu mustaxab yahay ama sunno yahay yusanu baa la odhan lahaa yustaxabu laakiin marka yajuusu lagu yidhi way bannaan tahay inaad labada qof masaxdo waxaa lagu dareensiinayaa ana cadama almasxi wlaa in inaanad masixina aad maydhaa ay ka mudan tahay oo inaad maydho baa ka mudan inaad masaxdo haddii aan niyadaadu haddii aad ku niyadsan tahay masixitaanku inuu bannaan yahay ama haddii aad niyadaada ka yar dareemayso in yaroo markaa ay maaragtay waswaas talo waxaan miyuu bannaan yahay mise ma banaano markaa inaad masaxdaa fiican baa si aad waswaaskaa meesha uga saarto waayo waxaan waa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam o yani nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sameeyey toddobaatan saxaabi baan ka wariyaa buu yidhi alxasan albasri raximah llahu tacaala almasxu cala lkhufeynka saxaabada laga wariyey waxaa ka mida jariir ibn cabdillaahi albajari oo ay markaa jeclaayeen culamadii islaamku xadiidkiisa waxay u jeclaayeen jariir goor danbuu soo islaamay oo aayaddan suuratulmaa-ide ee lugaha in la maydho sheegaysa ay soo degtay marka haddii qof ka yar shakiila ayus odhan lahaa malaha masxal khufeynkani intii aan aayaddani soo degine aan lugaha hala maydho la odhan ayay malaha ahayd haddii qof is odhan lahaa xadiidkan jariir ba ayaa meesha ka saarayo oo maa aslamtu ilaa bacda nusuuli lmaa-ide goor ay soo degtay unbaaban anigu soo islaamay nebigoo masaxanayana waa arkay hufaynkiisa marka haddii aad waswaas dareento markaa masiitaankaad fulinaysa isagaa ku finaanaya baa laakiin sida kale de maydidii baa ka fiican masixitaanki masixitaankina waa ruqso in la qaataa ay iska banaan tahay almasxu cala lkhufayni labadii kuf in la masaxo lama maydhayo in la maydhaa waa karaahiyo de waa kaa googo laakiin waad masaxaysa qaabka loo masaxana waan arki doonaa cala alkhufayni labada khuf haddaad khuf keliya xidhan tahay oo lug lug keliyihii ay maaragtay khuf kuu xidh aad u xidhay ta kalena ay ku bannaan tahay masixitaan ma jiro saas daraaddeed musanifku markuu yihi baabu lmasxi cala alkhufayn waxay yidhahdeen isaga tacbiirkiisaas qaabkaa u baabaystay baa ka fiican qaabka uu u baabaystay minhaajka iyo baabulmasxi cala alkhuf oo mid keliya maarata walow de ay ujeedaan haddana labadii ay ujeedaan lakiin haddana cibaarada maadaama saa laga fahmi karayo in khufeyn la yidhahdaa ka fiican yajuuzu lmasxu cala lkhufayni labadii kuf in la masaxo ayaa banaan fi lwuduui wuxuu ku banaan yahay un weyso markay arrintu tahay laakiin haddii maydhi ay tahay oo maydhasha ay waajibto ma jirayo masx alkhufeyn xaaladda iyadaas xadiidkii safan casaaliya ku jirta ilaa min janaaba walakin min gaa'itin wa bowlin wa nawm hadday janaaba waajibto masixitaan maba jiraba masixitaan ma jirayo inaad markaa labadii qof iska bixiso oo jirhkii wada maydhato markaad markaa tahaaro qaato kadib haddana haddaad xidhato de masixitaan cusub baa kuu bilaabmaya oo xataa waxay diidayaan adigoon khufeynkii iska bixina xidhan haddaad maydhato ood lugihiina ku dhex maydho qufki biyihii baa dee ka buuxisayo way maydhmeen lugahaagi masixitaankii kuuma sii soconayo ku cusubna ma bilaabaysid ilaa ad horta bixisid oo dib u soo geshatid ilan janaabaad meeshii timid qufkan in la bixiyaa markaa waajib noqotay in la bixiyo haddii masixitaad la doonayo oo tahaaro dib loogu xidho ayaa waajibaysa fil wuduui markaa saasaa loo leey muddada haddaba la masaxayo ayuu halkan ka gelayaa muddadii labaa loo kala qaadaya dadkii musaafir iyo muqiim lilmusaafiri alaaat halaaata ayaamin saddex maalmood buu banaan yahay yajuusudaan ku tacalluqinayn ama almasxian kutacalluqin karta almasxu in la masaxo maaragtay eh, halaaata ayaamin saddex maalmood in la masaxo iyo walayaaliyahuna habeenadoodi marka waa laba iyo toddobaatan saacadood saddex maalmood iyo habeenadoodii marka lagu leeyahay waa labiiyo toddobaatan saacadood oo xidhiidha ayaad khufeynkaa masaxaysaa walilmuqiimi muqiimkiina wuu u bannaan yahay yowman wa laylatan maalin iyo habeenkii oo macnaheedu yahay afar iyo labaatan saacadood ayaa iyada isagana loo ogoliyay axaadiista saxiixa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan min xadiidi muqiirati bni shucba wa min xadiid caliy bni abi aalib min xadiidi hawbaan min xadiii abi bakra wa min xadiii anas marfuuca wa xadiis cumar mawquufa calayh axaadiis fara badan ayaa arintan markaa u daliila oo qaar badan ay sida xadiiska muqiro kale ay maarata in masxiga asalkiisa ay sheegayaan axaadiista intaa kale aynu tilmaanayna ay maca muddadii raacinayaan way leeyihin musaafirkana waa yowm wa leyla waxaan kaasina waa saddex maalmood iyo habeenadoodi laakiin waa safarkii salaada la gaabinay ama safarkii aan salaada la gaabinayn ee yaraa ama macsiyada iyo dembiga ahaa kaasi muqiimkii unbuu la xukun noqonaya wabtidaau lmuddati halkan wuxuu ka gelayaa muddada halkee laga soo tirinaya wabtidaau lmuddati muddada halka laga soo xisaabinaya waa min xiin yuxdiu markuu weyse jabo bacda lubsi lkufi qofka intii uu xidhay kadib markuu weyse jabo ayaa laga soo tirinay qofkii isagoo weysaystay buu xidhanayaa qofkii oo maclugihii maydhay markuu xidho halkaa ka bilaabi mayno muddada xidhashada qofka ka bilaabi mayno markuu weyse jabo ayay muddadii bilaabmaysa oo xadiiska uu nabigu leeya yamsaxu lmusaafi yawma walaylata yamsaxu lmusaafiru alaaata ayaami walayaaliyahun wuxuu masaxayaa qofka musaafirka ihi saddex maalmood iyo saddex habeen wlmuqiimu yawma walaylata yamsaxudani yani waa yajuuzu lahu lmasxu masxitaankaa u banaan markaa dee banaanidii macno samaynaysay waxay ka bilaabaysaa marka aad weyse jabto ayaa waktigii masixitaanku uu markaa kuu banaanaa ee uu macno samaynaya ay ka bilaabaysa intii ka horreysa weligu isa qabtayba oo mayrigiiba hadda lugaha soo maydhayba markaa marka aad masaxato laga bilaabi maayo marka aad weyse jabtay ayaa laga bilaabaya tusaale ahaan salaaddii subax baad weysaysatay hofeynkaagina waad xidhatay sagaalkii subaxnimaad weyse jabtay salaadii duhur baad u weysaysato markaasaad masaxatay khufkii muddadu waxay kasoo bilaabmaysaa sagaalkii subaxnimo oo markii aada weyse jabtaya ee masixitaanku uu maaragtay waxa weeye kuu banaanaaday markaa uu kuu banaanaaday ayaa laga soo bilaabay wuxuu yihi fain masaxa hadduu haddaba qofku masaxo fi lxadari isagoo aan musaafir ahayn uma saafara kadibna uu safro aw masaxa fi safari ama isagoo safar ku jira uu masaxo uma aqaama haddana uu muqiim noqdo atama wuxuu dhammaystiri masxa muqiimin qof muqiima masixitaankii labada jeerba halkan wuxuu ka hadlayaa ida ijtamaca fi lmasxi asafaru walxadar masixitaankii khufeynka la masaxayay hadday ku kulmaan musaafirnimo iyo muqiimnimo oo muddadii aada masaxaysay qeybna aada musaafir ahayd qeybna aada muqiim ahayd xaaladaa iyada ah muqiimnimada ayaa xoog badanaysa haddii markaa adigoo muqiima aad masixitaanka bilowday masixitaanka waxaad bilowday adigoo muqiima kadib baad safartay markaad masaxatay lugihii ayaad safartay laguma odhanayo saddex maalmood iyo saddex habeen wad masixitaankaagani wuxuu ku bilaabmay adigoo muqiim habeen iyo maalin markaad dhamayso waad bixinaysaa saani baad lugaha meedhanaysaa kadib baad haddana xidhanaysaa saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen kugu bilaabmay haddaad adigoo musaafira masixitaanka khufka bilowday kadibna aad muqiim noqotay ood magaaladaadiiba soo gaadhay ama halkaasaabad niyootayba inaad muddo joogto afar maalmood ka badan xaaladaa iyada ah, afar maalmood iyo wixii ka badan waxaad samaynaysaa kama badinaysid muddadii muqiimka hadday kuu dhiman tahay muddadii muqiimku haddii muddadii muqiimku ay dhammaatayba oo laba maalmood markaad soo masaxaysa laba habeen ayaad beledkaagii soo gaadhay halkaasaad ku joojinaysaa markaa dhamaystiri maysid maalintii habeenkii kaaga dhinaa inta musaafirka marka haddaad intii muqiimka soo dhaaftayna halkaasaad ku joojin haddaanad soo dhaafinna waad dhammaysan intii muqiimka laakiin halkaa sii dhaafin maysid fain masaxabu halkan haddaba ku yidhi u fiirso halkan markaa qodob muhimaa ku jiro dadka ka maaragtay dheh gala oo aanay aada ugu baraarugo ninkaa salaadii subax weysaystayee khufeynkiisa xidhay ee sagaalkii weyse jabay musaafir mu ahayn iska joogo salaadii duhur baa la gaadhay markaasuu weli isagiioo jooga masaxay khufeynkiisii kadib buu safray dee yowmwa laylihii ma dhaafinayo iyo maali laakiin hadduu markii waktigii duhurkuba hadduu doona soo galay isagoo weli weysaysan iska baxay u safray deetana salaadii duhuru uu weysaystay isagoo musaafira khufkiina uu masaxay muddadu goormay kusoo bilaabantay sagaalkiibay muddadu kusoo bilaabantay laakiin dee sagaalkii muu masixin masixitaankii ugu horeeye laga helay goormuu dhacay isagoo musaafira kaasi saddexdiisii maalmood uu dhamaystiranaya iyo saddexdii habeen laakiin saddexda maalmood iyo saddexda ma alkay kasoo bilaabmayaan sagaalkii subaxnimo ee uu muqiimka ah markaa muddada tirsigeedu wuxuu ka soo bilaabmayaa weyse jabkii uu muqiimka ku ahaa laakiin ma saddex bay noqonaysaa mise maalin iyo habeen bay noqonaysaa waxaa la eegayaa masiixitaankii u horreeyey man eegayna muddadu goormay bilaabantay waxaynu eegaynaa masixitaankii u horreeyey goormuu dhacay haddii masiixitaanku uu dhacay markaa isagii isagiioo musaafira masiixitaankii horeeyey uu dhacay saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen buu kamilayaa laakiin muddadii aynu soo sheegnay ee uu weyse jabay kasoo bilaabmaysa maxaa sidan loo yeero tanna halkii hore loogu celi waayo o loo odhan waayo kol hadday muddadu ku bilaabato isagoo muqiima habeen iyo maalin uu ha dhammaysto waxay yihahdeen masiixitaankani waa cibaado marka de marka uu weyse jabay una laakiin cibaadadii lamuu iman cibaadadii goormuu la yimid wuxuu la yimid uu bilaabay isagoo musaafira cibaadadana waxaa la eegaa marka xukunkan muqiimka iyo xukunka musaafirka la kala rajaxaya xagga muqiimka loo badinayo waxaa la eegaa inuu cibaadadii gala imka hadii waktigii salaadu soo galo adigoo muqiima ayaa waktigii salaadu kuu soo galay kadib aan adigoon salaadii gelin safartay salaadaa ma gaabinaysaa mise ma gaabinaysa waad gaabinaysa hadda waktigeedii wuxuu kuu soo galay adigoo muqiima laakiin waxaa la eegayaa goormaad salaada xidhatay haddaad salaada xidhatay adigoo musaafira salaaddii musaafirkaad tukanaysa haddaad salaada xidhatay adigoo muqiimana salaaddii muqiimka adigoo matalan de weli aan dhaqaaqin baad xidhatay salaadii doon baad raacayso doontii baad dhaqaaqday waad gaabinaysaa salaada ma gaabinaysi waayo waxaad cibaadadii bilowday adigoon weli safarkii aanu maaragtay aan gudagelin oon dhaqaaqi marka tanna waa sidii oo kale oo muddadu haba kuu soo bilaabantee laakiin cibaadadii weli maad bilaabin ilaa aad safartay deetana mar haddaad safartay xukunkii markaa musaafirka ayaad wa in shakka hadduu ka shakiyo fii waqti lmasxi waqtigii masixitaanka aw fi inqidaai muddati lmasxi ama inay dhammaatay muddadii masixitaanku iyo in kale banal amra arrinka wuxuu ku socodsiin uu ku dhisi calaa maa yuujibu lgusla waxa waajibinaya maydhitaanka sheekhu halkan laba suuro ayuu sheegayoo kala tafriiqintoodana ay shuraaxdu ku yar kala aragti duwan yihiin hadduu ka shakiyo waqtigii masixidda ama ka shakiyo muddadii inay dhammaatay ayuu yihi marka labadan suuro amadu udhaxayso maxay ku kala duwanyi waqtigii u masaxay hadduu ka shakiyo shaarixaa anigu hayaa taa hore wuxuu ka dhigay shaka fii waqtilmasxi yani wuxuu kala garan waayay ma adigoo musaafiraad masixitaanka bilowday mise adigoo negiyo muqiimaad bilowday shaka fi inqidaai mudati lmasxina wuxuu ka dhigay ma salaadii duhur baad masixitaanka bilowday mise salaadii casar saasuu isagu yii laakiin ibn rifco ka horreeyo inta badanna uu mararka qaarkood wax badan ku raaco cagsibu u dhigay oo shaka fii waqtilmasxi wuxuu ka dhigay qofka garan la ma duhurkiibaa masixitaankaagu ahaa mise casarkii ma duhurkii ayaa masixitaankaagu ahaa mise naam oo yani waxa weeye wuxuu garan laayahay oo isagu markaa masixitaanku wat muddadii uu ku bilaabo marka waqtulmasxigu fii waqti mas yani fi waqti jawaazi lmasxi waqtigii masixitaanku inuu banaanadahay u bilaabatay oo waqtulxadafki waqtigii uu weyse jabay ma duhurkiibay ahayd ee ay u banaanaatay inuu masxo ma sagaalkiiba ahayd mise tobankii markaad weyse jabtay haduu garan waayo taasuu suurada hore ka dhigay ishaka fii waqti lmasxi yani fii waqti jawaazi lmasxi oo ah waqt lxada waqtigii uu weysa jabay hadduu garan waayo ma saacad hiblaayaad mise saacad hiblaayo aw fi inqidaai muddati lmasxi ama uu ka shakiyo muddadii masixitaanku goormay kaa dhammaanaysaayo wuxuu garan laayahay markii aad masixitaanka adigoo muqiimaad masixitaanka bilowday mise adigoo musaafira runtii labada suuro horta waa laba suuro isa soo hoosgelaya labada jeerba qofkan wuxuu ka shakisan yahay masixitaankii ma halkaasuu kaaga eg yahay mise waxbaa kuu dhiman e qofna maalmihiibuu ka shakisan yahay ma maantay kaaga eg mise beriya saha dambaad ku dartaa oo masixitaankii muqiimkaad xaq u leedahay mise kii musaafirkaad xaq uleedahay buu ka shakisan yahay qofna saacadihiibuu kala garan lahayo ma saacadda sagaalkuu kaaga egyahay mise tobankuu kaaga egyahay ayay kala garan laayihiin labada jeerba qofkaasi bana alamra calaa maa yuujibu lgusla kol haddii ruksada laga shakiyo waa laga tagaa wixii rukso ahaa hadii laga shakiyo waa laga tagaa marka haddaad ka shakido ma sagaalkii baad soo bilowday mise tobankii imikana matalan waxaa la joogaa sagaalkii maalintii dambe sagaalkeedii baa la jooga marka haddaynu sagaalkii kasoo bilownay imika maxaa lagaa doonayaa inaad lugihii maydho haddaynu tobanka ka soo bilownana dee weli masixitaankiibaa kuu banaan weeye wuxuu ku yihi sheekhu ixtimaalka ama muxuu ahaaye ixtimaalka keensanaya in la maydho lugihii baa la raacaya markaa laba ixtimaal bay ahaayeenoo ma sagaalkii mise tobankii bay ahaayeen maxaa la raacaya ka sagaalkii sheegi ilan kaasaa kula imika maydhan haddii sagaalkii la gaadhay haddaad ka shakisan tahay ma saddex baad xaq u leedahay maalmood mise hal maalin maalintii koowaad baa kaa dhamaatay markay maalintii kaa dhammaato dee ka kule mayna adigoo muqiima baad masixitaanka bilowday ixtimaalka noocaasa ayaa la rajaxayaayo imika markaa inaad maydho ayaa waajib noqonaya marka qaacidadu waxa weeye alrukasu laa tunaadu bishaki shaygu hadduu ruksado yahay shaki laguma xidhiidhiyo walaa yajuuzu lmasxu ilaa an yalbasa lkufa calaa ahaarati kaamilati ilaa akhir halkan wuxuu ka gelayaa shuruudii masixitaanka shuruud lmasxi halkaa shaxda afar baa inooga muuqata afartaasi waa inta nusakda kitaabka bedelkoodu ay isku raacsan tahay tu shanaadoo kitaabkaygani u qorayana ama nuskadaydana ay qoraysana waynu tilmaami doonaa afartani waa afar shardi oo laga doonayo waxa aada masaxayso kow lubsu lkufi calaa ahaaratin kaamila kufka waa inaad ku xidhato ahaaro dhammaystiran adigoo ahaaradaadu dhammaystiran tahay oo macawaysadaadii buuxsaday oo dhammaystay waa inaad bilowdo xidhashada labadii kuf waa qodobka koowaad oo xataa lama ogola markaad lugihii gaadhaad lugtii midig maydho inaad keedii u xidho ood haddana tii bidix maydho ood haddana keedii u xidho maxaa yeelay dee khufkii midigta waxaad gashatay iyadoo weli bidixdii aanay weyse qabin marka markaad weysadii dhammaysato ayaad xidhashadii bilaabaysa qodobka labaad waa satru maxalli lfardi kufka aad xidhan tahay intii maydhigeedu uu waajibka ahaayo waa lugtii ilaa kuraamihii waa inuu qarinayo qarintaasi horta de waa inuu wada gaarsiisan yahay oo aanu meelaha qaarkood ka gafin aanu ka gaabnayn qur waa inaanu ka gaaban waa inaanu dildilaacsanaynoo meelaha qaarkood aanay lugti dee ka bannaanayn sidoo kale waa inaanu culus yahay waxaaniyo u cufan yahay u diidayo in biyuhu u gudbaan hadduu waxaan yahay wax aan biyihii celinayn oo biyuhu ka dusayaan sida sharabaadada imika aynu xidhanno oo kale dee lama masaxayo oo masixitaan ma yeelanayaan qodobka saddexaad imkaanu mutaabacati اlmashya markaa satrulmasxi markayn leenahay satru maxal ilfardi satrigu halkan ma aha in aragii uu diidayo oo hadduu maaragtay biyihii celinayo laakiin de wixiibaa markaa wax iska quraarad kale oo way ka dhex muuqata sida balastic oo kale kuf balastiga baad xidhatay oo adag ood ku lugeyn karayso dee lugtaadi way muuqataa soo ma ila balastig waxba kuu qarin maaye laakiin biyo haddii si kasta dhinacyada loogaga shuuday ma gelayaan marka waad masixi karaysaa isaga haddii shuruudda kale laga helo haddii shuruudda kale laga helo waad masixi karaysaa shardiga saddexaad imkaanu mutaabacati lmashyi caleyh waa inay suuragal tahay waxaa in lagu socon karayo oo wax aan lagu soconba karaynin oo ama khafiifa oo dee dhagxaantii yaryarayad iyo waxyaalay oo oonad ku lugeyn karin keligii inaad kaba iyo wax u xidhato mooyaan aan isagii laguma socon karin dee qofkii waktigii nabiga la masixi jiray ma insha alla adilada waynu raacin doonaa markaynu kitaabka laqbeynayno marka imkaanu mutaabacati lmashi caleyhi waxaa ku baxaya kii jilicsaa khafiifka ahaa ee aanad ku lugayn karin ciidda iyo dhagxaanta ay waxyaalaha ku mudayeen ee aanad ku socon karin waxaa kale oo meesha ku baxaya kii kaa balaqsanaa ee kaa dhacaya waxaa kaloo ku baxaya haddii aad wax weyn oo xadiid oo kalea ah intaad lugaha gashato aad tirado waan masaxaya oo aanad kuma socon karin waxaa lagu leeyahay waysadii unbaad calqaladaynaysaa de waxaan wax faa'iido kuula ma ahayn isagana waa tuuriso isagana lama odhanayo waa la masaxayaa la odhan maayo marka imkaanu mutaabacati limashi aley in lagu lugayn karayo lagu socon karayo ayaa isaguna muhim qodobka afraad allaa yakuuna jurmuuqan jurmuuq wuxuu ahaa sidiisa kuf beershiyaanku xidhan jireen oo ka gaaban kufkan carabtu xidhan jirtay kana yar afballaaran laakiin fuqahadu waxay u marka isaga inta badan marka kufka caadiga alla ah xidho ayaa kaana laga sii dul xidhan jiray marka fuqahadu waxay ujeedaan markay junubug waa inaanu noqon leeyihiin waa inaanad laba khuf iska dul xidhnayn haddaad kufkii kuf labaad ka dul xidhato kaada sare miyaad masaxaysa haddii kii hoose uu fiican yahay oo isagaba la masixi karayo kan sare lama masixi karabaa qowl leeyahay waana sida muctamadka ah ee rajaxan qowl kaloo shaafici leeyahay baa leh mayane de isagu waa hufe waa la masixi karaa bal waynu adiladana waynu arki wuxuu yihi walaa yajuuzu lmasxu masixitaan ma banaana ilaa an yalbasa alkufa inuu kufkan ku xidho mooyaane calaa ahaaratin kaamila wayse qab iyo ahaaro dhammaystiran oo waa janaabana qabin iyo waxba waajibiya sidoo kale waa inuu maaragtay wayse qabkiisuna uu dhammaystiranya waxaa markaa u daliila kaa xadiiskii mugiirat bni shucba radia allahu tacaala canhu kuntu maca nabiyi sal slam fatawadaأa faahwaytu lianzica khufay faqaala dachumaa fainii adkaltuhumaa طaahiratayn famasaxa calayhima sala اllahu alay slam mutafaqu calayh iska daa buu yihi muqiira nabigaa weysaystay buu yihi markuu lugihii gaadhay muqiira dadkii nabiga ukhidmayn jiray buu kamid ahaa waan foorarsaday buu yihi si aan uga siiba labada kuf oo maarata cagaha u maydho iska daa buu yidhi buu yihi iyagoo aahira laguhu ayaan geliyey deetna wuu masaxay marka halkan waxaa laga qaata inay muhiim tahay in marka hore adigoo horta weyse qabo oo aahira aada waxan xidhatay walaa yajuusu ilaa calaa kufin saxiixin ma banaano waxaan la masaxayaa inuu noqdo maaratay kuf ah mooyaane markaa kuf waxaa loo jeedaa waa de magacaa uf wiii wata waa sax ee maarata sifadii khufkii waktigii nebigana leh iyo sidoo kale wax kasta oo sifaadkii khufka laga helay iyo wali khuf bayaanu wadan sida jawrabkii saxaabada qaarkood ay maseexeen oo kale isaguna haddii shuruudan laga wada helo waa caadi saxiixin buu yidhi waa bad qabo marka saxiixaasi nusakda qaarkeed kolley kuma dhigna ibnu rifcana wuxuu sheegay laa yuujadu fii kaiiri min anuski lafdatu saiix w lafdigan saiix nusakda qayb qaar badan oo kamida kuma jirto waana lagama maarmaan buu yidhi oo qaarkood waxay kaga maarmeen asturka noo soo socda oo saxiix waxaa looga jeeda waa in waxaan caafimaad qabo o aanu dildilaacsanayn oanu ceebaysnayn marka wuxuu leeyahay ibnu rifce asturkii inagagama filla ceeb la-aanta oo waxaa laga yaabaa wixii oo dilaacsan laakiin haddana inuu da isyar haysto oo a labadii af isku hayo oo aan waxba ka muuqan laakiin hadii biyihii lagu shubo ay biyihii gelayaan inaguna waxaynu doonaynay wax biyihii de ka manciya markaa saxiixintu waxay meesha ka saaraysaa kaa dildilaacsan dildilac ay biyuhu ka gelayaan kaasi markaa isagana dee lama masaxayo saatirin lilqadam waa inuu asturayo lugtii waa inuu asturayo ila lugtii in la maydha ayaa waajibku ahaa kufkii dee marka la xidhan yaho baa la mas uf halkaa iska yaalayna ma masaxayside kuf lugtii aad gelisay unbaad masixi dee markaa waxaan masixitaanka loo keenay markaad lugta geliso waa lugtiibuu asturaya haddii kuraamihii muuqdaan ama qayb lugtii kamid ay ka muuqato dhinacyada haddii isaga afkiisu uu ballaadhan yahay ilaa kubka uu soo gaarhsan lakin uu yar ballaadhan yahayo hadduu qofku u fiirsado halkaa ka eego wuu arkaya taasi mushkilad male laakiin dhinacyada waa inuu ka qarsooyi dhinacyadii waa inaan waxba laga arkayni ee kubkaa yar ballaaran isagu dhib ma keenaya bay leeyihin haddii wixii lagu socon karayo lagu lugeyn karayo inuu haddaba waxaani caafimaad qabo saatir lilqadamaynna wey markaa lilqadam baan qoran sakda badankeedana lilqadamayn baa qoran labadii lugood inuu markaa qarinayo de labadiiba inay asturnaadaan waa lagama maarmaan waxaana uu asturayo yumkinu mutaabacat lmashyi calayhi waa inuu yahay waxaan wax lagu lugeyn karayo o lagu socon karayo saddexdanba inuu caafimaad qabayo inuu saatir yahay iyo inuu eh, lagu lugeyn karayo waxaa laga qaatay waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dee kufkii la xidhan jiray noocaasu ah oo kuf markaa lugaha qarinaya oo ilaa iyo qadame maarata kacbeynka qarinaya ayuu ah wax lagu socon karayo lagu lugeyn karayana wuu ah waa siday markaa culamadu badi ahaanba ay usoo naqliyaan sidoo kale waxaa laga qaadanaya xadiiskii markuu nabigu ka warramaya xajka waxaa la xidhanayo walal khifaafa buu yihi khufyadiina la xidhan maayo ila an yakuuna rajulu laa yajidu naclayni falyalbas اlkufayn walyaqطachumaa asfala min alkacbayni kuf la xidhan maayo markii xajka la tegayo inuu ninjiro mooyaane aan helayn laba kabood qof in xajka la xidho lama ogola qof aan laba maaragtay sandale helayn mooyaane kaasi isagu khufkiibuu xidhanaya laakiin wuxuu ku jarayaa bui nabigu qur-aanta hoosteeda maxaad fahamtay inay marka hore dee qur-aanta dhaafayeen ka sarreeyeen ay qur-aanta qarinayeen hoosteeda ha ku jaraa la waa midda kale ninkani khufka muxuu ku falayaa de inta xajka lagu jiro dhan buu ku soconay markaa qofkii waktigii nabiga jiray alayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa wax lagu lugeynayo oo lagu soconayo sharabaadkan yare khafiifka aheed maaragtay quruuxa ugu yari oo cagaha kaa gelayo ma aha wixii waktigii nabiga alayhi salaatu wasalaam la masaxay fuqahaduna ma ogolo kaa in la maso jawrad inuu nabigu masaxay waa la soo wariyey laakiin ma asixin xadiidka mukiirat bnu shucba ugu roo masa al kufayn cala ljawrabayn inuu nabigu jawrabeynkiisa masaxay laakiin ma asixinoo aimada islaamka raggoodii waaweynaa way cileeyeen xadiidka ragga cileeye waxaa ka mid a abu daawuud axmed ibni xambal caliy bn اlmadini ibrahim cabdiraxmaan e, ibni mahdi sufyaan athawri caliy bn اlmadini waa qoorweyntii muxadisiinta way cileeyeenoo muqiirat ibnu shucba reer basre iyo reer kuufa iyo ciddii xadiiskan ka wariysayba waxay uga wada warisay nebigu inuu masaxay labada huf ee labada jawrab ama sharabaad inuu masaxay ugamay warinin hal nin baa markaa taa soo wariyay abu qays la aba husayn ibnu sharaxbiil ka wariyey inuu mugiira yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam tanuu masaxay culamada qaarkood markaas tirmidi oo kale iyo aw xasanu saxiixu yidhi jiraan iyo lakin a'imadii waa dee saasay u daciifiyeen marka looga tegi maayo xadiidkii macruufka ay la yaqaana in nabigu khufeynka masaxay ah looga tegi maayo taas sidoo kale saxaabaday ka asaxday inay jawaarib masexeen laakiin jawrabka waxaa la jawrabka haragna waa laga sameeya oo jawrab mujalada baa jira oo haragaysan oo harag lagu sameeyey iyo jawrab caadi oo suuf laga sameeyo kale inagu maanta sharabaadka u naqaano dee suuf unbaa laga sameeya markaa markan waaa ficilkan cali ibn abi aalib iyo ibn mascuud iyo anas ibn maali ay kaba asaxday iyo eh, laga wariyo oo ah inay jawaarib masexeen waxaa lagaa doonayaa jawrabkay masexeen nooc muu ah jawrabku u noocyo badnaaye noocay masexeen waa kee haddaad tirahdid ma garanayo de markaa maxaad ku masaxaysaa sharabaadadan adigoon garanaynba kii saxaabadu ay masexeen u ka jawrab ku hara ku samaysana waa la yidhaahdo ku markaa suuf keliya ka samaysanna waa ku cudbi ka samaysanna waa la yidhaahdo marka cali iyo anas iyo kuwan ay masay ma odhan kartid dee mayana wax oo dhanba waan ka soo qaadaya de wax oo dhan ilan marka la leeyahay anas baa masaxay jawrabeynka ma saddexdaba miyuu haysto saddexdaba miyuu isticmaalay mise nooc buu ka haysta markan la arkay isagoo masaxaya dee nooc unbuu ka xidhnaa ilan saddexda wada xidhnayn noocii uu xidhnaana ku alla ku ahaa garan maysid culamadiina waxay ku leeyihiin jawaaribta qaar baa la masixi karaayo waa kuwa kufka la midka ahe sidii kufka ah ee lagu socon karayo ee muxuu ahaaye biyihiina diidaya ee de markaa saatirka akiinka cufan ee culus kuwa weeyaan kuwa la masaxayaabay leeyihiin marka qaarkoodna markaa mujalad inuu harag waliba ku samaysan yahay ba shardeeya qaarkoodna inuu harag ku samaysan yahy ba shardeeyaane laakiin in shuruudii laga helo oo wax cufan oo culus uu yahayoo dee saa loogu socon karayo lagu lugayn karayo oo de biyihiina diidaya inuu yahay bay shardeeyaan markaa sharabaadada hadda la yska masaxanayo ee nebigaa masixi jiray la leeyahay waa kullay sheeko aan cilmi badan runtii aan ku fadhiyin culamadan islaamkaee badidooda diiday jawaaribta noocaasa in la masaxaana dee waxa weeyaan waxaan way darseen iskamay odhanin way ogaayeen xadiidka in nabiga alay sala slam laga wariyey laakiin arrintii markay darseen waxaa usoo baxday waxyaalaha maanta inago aynu iska fudaydsanayno in aan lagu kalsoonaan karin in la iska masaxay markaa haddii aad xidhan tahay buud dhaadheed buur waaweyn oo de ilaa kuraamaha qarinaya hadaad xidhan tahay buurkaaga waad iska masaxan karaysaa haddii tixii iyo wixii aad ku geejisayoo dee biyihii aanay markaa ka dusaynin meesha yaree taxa ama meesha yaree laga tolay waa la ogolyahay inay biyuhu ka dusaan baalay halkuu ka tolan haragu da isku tolaanayaa laakiin meelo kale haddii aanay oo ka gudbayaan aanay lahayn ilaa kuraamihiina ay qarinayaan markaasuunbaad masixi karaysa wa laakiin ilaa kuraamihii aan qarinaynin ama wax markaa sharabaadkaa iska khafiifka ah ee waxbana kaa celinaynin sidoo kale aan biyana celinaynin kaa isaga in la masaxa iska markaa waxay noqonaysaa iyadoo markaa la iska sahladay meel aan xujo lahayn wuxuu ihi wa fi lmasi cala ljurmuuqayni qowlaani in la masaxo labadii jurmuuq waa kufkii kufka ka ka sarreeyey in la masaxo laba qowl baa ku sugan axaduhumaa yajuuz mid waa la masixi karaa buu oo dee nabigu khufayn buu masaxay kuwanna waa kuf ku kalabaha ka hooseeye waa la masixi karaa wathaani qowlka labaad wuxuu leey laa yajuuzu may ma banaana oo dee ruksadu nabigu cagihiisa hal kuf unbo gashana laba kuf buu gashanay kaasaanu masaxan markaa kan kale ee kasii sarreeya in la masaxayo oo kii hadana laga soo gudbayo kan kale loo soo gudbayo nas bay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay daliilla uma hayno mar haddayna nas u haynin de waxaanaa lugtii baad ka soo gudubtay oo qofkii koowaad baa loo soo gudbay haddana kii koowaad ha laga sii gudbo oo qofka labaad ha loo sii gudbo arrintaa ha laga joogsado buu qowlkan labaad isagaana muctamada marka haddaad laba khuf iska dul xidhan tahay oo labaduba laba fiic fiicanoo la masixi kara ay yihiin ka sare waad bixinaysa ka hoosuunbaad masaxaysa haddii laakiin ka hoose uu yahay mid khafiifa oo aan lagu lugayn karayn ama mid dildilaacsan oo isagu aan in la masaxo u suubanin xaaladda iyadaa ah, kan sarunbaa dee kuu tirsane ka hoose ma tirsanaa markaa kan sare waad iska masaxan karaysa qaabkii loo masaxayey buu galay wuxuu yidhi wasunatu sunadu waxa weeye an yamsaxa inuu masaxo acla lkufi wa asfalahu kufka xaggiisa sare dushiisa sare iyo xagga hoose cagta hoose dhulka xigtaba inuu masaxo ayaa sunnuhu yahay fayadacu wuxuu dhigayaa ama fayadaca uu dhigo yadahulyumnaa gacantiisa midig calaa mawdici lasaabici meesha faraha lugti ama maaragtay markay cagtii sidaa tahay oo halkan qofkii ka taagan yahay halkana ay farihii lugtan midig halkaa faruhu saaraya gacanta midig halkaa faraha cagta ayuu saaraya walyusraa gacanta bidixna taxta caqibihi halkaa quraanta hoosteeda ayuu dhigayaa uma yumiru aw yumira alyumnaa deetana tii midig ayuu soo wadayaa ayuu soo socodsiinayaa ilaa saaqi ilaa kubka uu soo gaadhay walyusraa tii bidixna wuu kaxaynayaa ilaa mawdicil asaabic xaggii hoosu marinaya ilaa uu faraha markaa xaggii sarana lugta midig buu ku masaxay saasuu usoo masaxay xaggii hoosena ta bidix ku masaxo sidaa ayuu u masaxay sidaas waa sida sunaha ah buu yidhio xadiid muqiirat ibnu shucba uu warinayo oo sunanka ku sugan abu daawuud ay warinayaan inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam masaxay qofka xaggiisa sariya xaggiisa hoosaba iyaa loo cuskaday laakiin waa daciifo sanad ahaan ma wa in ikhtasara hadduu ku gaaftoomo calaa qaliili intiisa yar inuu masaxo oo min aclaahu xaggiisa sala ah ajzaahu way ku filantahay in yar hadduu agga sare ka masaxo waa aggan sare un oo nabigu agga sare unbu ka masaxay sida axaadiisu ku asaxday markaa xaggii sare haba yaraatee in yar hadaad ka masaxdo way ku filan tahay wain iqtasara dalika min asfalihi hadduu intaa yar kaga kaaftoomo xaggii hoose lam yujzi kama gudayo ala daahiri madhabi madhabka sidiisa muuqata ee xooga badan hadaad xaggii hoosuun in yar ka masaxdo oona dushii waxbaba ka masixin ma gudayso maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee xaggaa saruu masaxay xaggan hoose ma masixin inuu masaxay lama hayo saxaabada badankoodu waxay wariyeen xaggaa sare inuu masaxay mugiirat bnu shucbana riwaayaadka maxfuudka ahe maaragtay ama macruufkaba ihi waxay noqonaysaa xagga sare inuu masaxay tan kale waa daciif wain daharat irijlu halkan wuxuu ka gelayaa markaa haddaba masixitaankii maxaa buriya de waxyaalihii waysada burin jiray way kaa burinaya lakin hadday kaa buriyaan de waad weysiisan haddana dib un baad umasixi laakiin maa masixitaankii goormu kaa joogsanaya gebigiisu oo inaad lugihii maydhaa ay waajib noqonaysaaba halkan lagaga hadlaya waa laba arimood hadii mid ahaan la helo arrinka koowaad waa muddadii oo kaa dhamaata hadday muddadii kaa dhamaato dee cagihii la maydhaa waajib bay noqonaysaa haddaad ka shakidana waa lamid muddadii may dhamaatay mise may dhamaan waa inagii soo sheegay qodobka labaadee masixitaankii kaa joojinaya waa uhuuru maxali fardi cagtioo muuqata ama kuraantiioo muuqata meelihii in la maydhaa ay waajibka ahayd wax kamid a ah hadduu muuqdo walow caqulabaha ka muuqdee khalaas labadiiba waa inaad siibto oo aad markaa maydrhigii aada la timaado waayahay haddaba markaa maydhitaankii uu kaa markaa masixitaankii uu kaa buray ma inaad weysadii kusoo wada celisaa lagaa doonaya ad macalugihii maydho mise caguhu maydh baa la ohanaya markii muddadii go'day adoo weyse qaba oo soo masaxday ayay muddadii kaa dhammaatay manaad weyse jabin muddadii markay dhammaatay ma caguhu baad maydhaysaa mise weysadii o dhan baad kusoo celinaysaa haddaad cagtii soo bixisay adigoo masaxay ma weysadii o dhan baad kusoo celinaysaa mise caguhun baad maydhaysaa iyadana laba qowl baa ku sugan sida muctamadkii waa inaad caguhun maydhayso wuxuu waa in daharat rijl hadday cagtii muuqato aw inqadat muddat lmasxi ama muddadii masixitaanku uu kaa dhammaado wa huwa iyadoo qofku calaa tahaarati lmasxi wayseqabkii masixitaanka uu ku jiro oo uu soo masaxday cagaha markay arrintaasi dhacdo asla qadamayhi ama alqadamayni fii asaxi lqowleyni labada qawl kooda xooga badan labada cagood unbaa la maydhayaa ilan xubnaan kale way weyse qabaano waad maydhay masixitaankii lugaha unbaa dhammaaday luguhun bay wax ka dhammaadeen dee iyagu baa la masaxaya xubnihii kale waxba la mayri maayo wayastanifu lwuduu'a fi laakhari qowlka kale isagu wuxuu leeyahay mee weysadii baa lagu soo wada celinaya oo weysada haddii qaybi jabto way wada jabtaa una ma kala jabto oo ma kala hadho markaa weysadii oo dhan ha lagu soo celiya buu leeyahay laakiin ka muctamadka xooga badani waa in iyo keliya la mayrayo maxaa yeele waxaan weyse jab maahee ahaaradii ruksadii unbaa meesha ka baxday intii ruksada ahay ayuunbaa meesha ka baxdaye ma aha inuu qofkani weyse jabay hada sal اllah waslm alى nabiyina mxamed wallah aclam